وآله وأصحابه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشريط التاسع والعشhرون من أشرطة كتاب رyاض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa xadيiث رقم أربعمية أربعة وثمaaنيiن xadiidkaasuu ka bilaabmaya oo kamid ah min أحاadiiث fضل الزهد في الدuنيا baabka xadiiثkiisa ka mid ah qال رحimه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه qال qال رجل للنبي صلى الله عليه وaله وسلم nin baa ku yihi نبga صلى الله عليه وسلم ya رsuuل الله والله إنii la أحبka ya رsuuل الله والله anigu waa ku jeclay qاal انظر maada تقول ka fiirsa waxa aad leedahay qaala markaasu yihi والله إنii la أحبka وku celiya ثaلاثa maraaت saddex goor faqaala markaasu wuxuu yidhi in kunta tuxibunii haddii aada jeceshahay faacida lilfaqri tijfaasan u diyaaso faqiirnimada derbaal yani faqiirnimada kugu dhacaysa waaad iska hajisiiso u diyaarso faina alfaqra asracu waa uga dhaqsa badan yahay ilaa man yuxibunii qofka jecel min asayli ilaa muntahaahu muxuu ahayey daadka dhaqsuhu u dhaqsada meesha uu ku dhammaaday kusoo ururay buu uga dhaqsa badan yahay rawahu التirmidiي وqaala xadiiث xasan tirmidi baa wariyo wuxuu yihi xadiidku waa xasan الsheekh الألbani xadiidkan kada waa ضaciifiyey وfي ضaciif الjaamiع الصغيir wa silsilaة الأxaadiiث الضaciifa labadaba waa ku ضaciifiyey xadiidkan kada sababtu u ضaciifayna wuxuu ku sheegayaa in sanadkiisa uu ku jiro nin la yidhaaha abulwaaزic jaabir ibn camr ninkaasu mukhtalafu fiihi weeyaan xadiidka marka kolleyba waa uu daciifiyey waa matnu lxadiiثi munkar wuxuuna leeyahay marka wuxuu leeyahay waxyaalo kaloo mucaarido ah ayuu leeyahay buu leeyahay ninkan kada cabdilcaziiz rabax oo wuxuu leeyahay wqad habta canhu slى الlaه عalيه وsلم فيma rawaahu أحmed bsnadi صaحيiح can cmr bn الcاas radي الlه عanه أن النبي صل ل sلم qاla نicma maal الصالح lلrajul الصالح yani nebigu sلى الله عليه وsلم maalka inuu ammaanayo waxyaalaasa yaa uu leeyahay wuu ضaciifinaya xadiidkan wuxuu leeyahay marka الإmam النawwi radي الlه canhu isagoo mfradaadka xadiidkan kada fasiraya التجفاafu bkasri ta almuثanaati fوq وإسكان الجيم وبالفاء المكررة هو شhayء يلبسه الفرس waa wax faraska loo xidho liyتaqiya bه الأdىa inuu qabowga iyo kuleylka iyo waxyaala ka dhig waa dirbaalka waxa la yidhaaho weeyaan وqad يلبسه الإنسان in qofka loo xidhona waa laga yaaba ama ylbسه الإنسان insaanku xidho xadiidka saasuu leeyahay laakiin waxaa jira xadiidkan kadu shaahid buu leeyahay oo xasan ah oo lafdigiisuna uu yahay إna البلاءa asracu ilىa man yuxibunii min الsayr ilىa muntahaahu waxaana wariyey aلطabaraani baa wariyey min xadiiث ibn mغfl cabdالlahi bn mغfl kankada xadiidkan wariyey oo naftiisa oo wuxuuna ku xasan kaga dhigay الsheekh الأlbani fi صaحيiح الjaamiع الصغير wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة وعn كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم mا ذئباni jaaئعاani أrsila fي غنم ma aha labayey oo gaajaysan oo lagu sii daayey ari بأfsada lahaa kuwii uga fasaadin badan oo uga baabi'in badan min xirصi الmarءi qofka ku dadaalkiisii calى الmaali والsharف uu ku dadaalo xoolaha iyo sharafta yani darajada iyo mansibka uu ku dadaalo iyo madaxtinimada iyo muuqadka iyo waxa ku dadaalo lidiinihi diintiisa rawaahu التirmidiي وqaala xadiiث xasn صaحيiح waxaa kaloo isaguna wariyey alimaamu أحmed ayaa isna wariyey marka wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu ka hadlayaa maal jacaylka iyo mansib jacaylku dhibaatada ay leeyihiin markaasuu u samaynayaa mihaal iyo qabs u samaynaya wuxuu leeyahay laba laba di'bi di'bigana waxaa la baalkan kada yuulayda ama yeyda la yidhaahay oo ari goosan hele oo aada iyaguna u gaajaysnaa sida arigaa u gumaadaanu kama badna sida ay uu u baabi'iso qofka diintiisa yani aqidadiisa iyo camalkiisa ay u baabi'iso dadaalka iyo jecelka uu jecel yahay xoolaha iyo sharafta uu jecel yahay marka waxaa weeye zuhdiga waxa wey laba qaybood buu leeyahay mid waxa weeyaan zuhdun fi lmaal midka kalena waxa weeye zuhdun fi lmansib wa fi tanaa'i nnaas labadaasba marka in lagu dadaalo weeya waxba dadku hadday ku ammaanaan oo ay wax fiican kugu sheegaan laakiin alla kugu ogyahay sidaa inaadan ahay wax ay ku taraysaa ma jiro maalkuna marka waxaa weeyaan jeclaanshihiisu waa kan hadda ku horena soo maray inuu nebigu sal ly slm ummaddiisa shuxiga uga digay oo uu yidhi ummadihii hore ayay baabi'iyeen ehm, marka maal jacaylka iyo maal dhaqashada waa kala laba madax noqoshada iyo madax noqosho jacaylkuna waa kala laba xadiidkuna waa sida uu sheegay xadiidku xasan saxiix weeyaan buu sheikhu tirmidi waana sidaas oo xadiidku waa saxiix وعn cabdاللahi بn mascuudi radي الله عanهu qaal naama rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali وsلم عalىa xasiirin darin buu ku seexday rasuulka alla salى الlaه عalيه wali wasalam faqaama waa ka toosay waqad afkara fii janbihi isaga oo raad uu ku fiqday oo cawdii darintu ay dhinaciisa xaradhay ayuu ka toosay faqulnaa markaas waxda yaa rasuul allah low takadnaa laka qaacan haddaan kuu samayno joodhar yani wax jilicsan aan kuu samayno gubal jilicsan ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi maa lii walidunyaa maxaa u kala dana aniyo addunya aniyo addunya maxaa kaga kala dana maa ana fi dunyaa anu adduunyada kuma ihi ilaa karaakibin nin musaafira mooyaane istadalla oo haraystay taxta shajaratin geed hoosti harsaday oo maalintii halkaa hargalay uma raaxa caraabay oo watarakaa ka tegay mooyaane wax kale iskuma nihin saasaan ani adduunya isku nahay taasuna waa kutuu kula dardaarmay nebigu sal lla alay slm xadiidkii aan soo marray ibn cumar uu kula dardaarmay uu ku dhihi jiray kun fi dunyaa kaanaka qariibun oo caabiru sabiil saasaan marka addunya ku hay addunya waxaa laga wadaa surcatu inqidaa'iha wa fanaa'iha siday dhaqsa u dhammaanaysa durba looga tegaayo waxay la mid tahay qof musaafiro oo maalin geed hoos harsaday ayay la mid tahay rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثan xasanu صaxiix waana sidaa uu yihi xadiidku waxaa صaxiix weeyaan صaxahu lalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr wa silsilaة الأxaadiiث الصaxiixa wa fiqhi الsiira takriijku fiqhi الsiira intaas oo dhan ba waa uu ku saxiixiyey وعn أbي هurayرaةa رضي الله عanه qala qala rasul ه صلى اه عليه وسلم ydkl الفqراء الجنة qabla الأغنياء بخمسi مئaةi caam fuqaradu waxay geli doonaan jannada aqniyada hortood shan boqol oo sannadood bay ka horgeli doonaan oo inta kuwaas loo haysta ah xisaabta loo haysta ah rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu xadiiثun صaxiix xadiidkan kadana xadiid lamida baan soo maro nebigu sal اه alay slam si uu kaga warramayay inuu jannada albaabkeeda iyo naarta albaabkooda u istaagay oo marka kolkuu jannada albaabkeeda istaagayna wuxuu yihi waxaan arkay iyada oo dadka inta gashay ay fuqaradii ugu badan yihiin oo laakiin kuwii ahlu jannaha ahaaye asxaabu asxaabu alxalli wanasiib ayaan ku aqniyada ahaayo maxbuusiin ay yihiin oo tarki loo haysto ah, xadiidku waa sidaa uu sheegay sheekh alimaamu eh, tirmidi radia allahu tacaala canhu xadiidka wuxuu leeyahay xadiidku waa صaxiix eh, waxaa xadiidka kale oo wariyey axmed iyo ibn xibaan iyo xaakim ee iyaguna wariyey eh, xadiidkana <clears throat> wuxuu sheegayaa waxaa kaloo ah kuwaasaa wariyey xadiidku waa xasan buu ka dhigayaa sheekh cabdilcaziiz rabax ibn xibbaanna صaxiix buu ka dhigayaa الشhيkh الألباني marka iبن حibاn buu ku raacay oo xadيiثa صحيiح ayuu ka dhigay في صحيiح جامع الصغير وفي مشhكاة المصابيح وعن iبن عabاس وعمران بن حuسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء waxaan qooraansaday jannadaan qooraansaday oo markaasaan waxaan arkay dadkeeda badankiisu inay fuqarada yihiin naartana waan qooraansaday oo waxaan arkay inay dadkeeda badankiisu haweenka ay yihiin متفق عaليه وفي رواية بن عabاس من رواية بن عabاس رواية بن عabاس labadooda marka mسلم iyo bخarي labadooda isku raaceen وrawاه البخاaري أيضا من رواية عمrان بن حuسين bugaar isagu uga wariyey xadiidkana xadiidka ila macnaana waa kanu soo maray وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وaليه وسلم qاaل قمت على bاب الجنة fakana caamatu man dakalaha almasaakiin jannada albaabteeda aan istaagay oo marka inta gashay badankoodu waxay ahaayeen dadka masaakiintaa bay ahaayeen wa asxaabu اljaddi maxbuusuun kuwii maalka badan lahaayo waa la hayay oo jannada waa laga hor joogay غayra ana asxaaba الnaari qad umira bihim ila الnaar kuwa ahlu naarka ahaa ee kuwa maalqabeenka ahaa iyaga horaa maarta naarta loogu amray hore in naarta loo sii geeyey laakiin kuwa marka ahlujadiga ee maxbuusiin can iljanna ahaa waa kuwoodii ahlujannaha oo xisaabtiiba intaa loo haystay xadiidkan kadana waa soo marray oo waxaa ku soo marray raqم مئتين وثمانية وخمسين waana متفق عaليه والجد الحظ والغنى وqad سبق بيان hذا الحديث في bاب فضل الضعفة halkaasu kusoo horumaray raqamka sheegayn isaga oo waxoogaa ziyaado ana leh وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاacر كلمة اللبيد ألا كل شhيء ma khلى الله باطل متفق عليه erey uu nin shaacirihi yidhaah waxa ugu runsan oo waaqaca ugu waafaqsan صaxaabigaas labid بn ربيع الcاamري رضي الله عنه hadalkaa uu yidhi alaa kullu shayin ma khala allaha baطilu war hooyaay wax kastaba oo alla ka soo hadhayba waa bilaash weeye waxba kama jiraan wax sugan ma aha wa kullu nacaymi laa maxaalata zaa'il ha taasaa marka tamaamkiisa uu yahay xadiidkuna waxaa weeye muttafaq calayhi صxaabiga la yidhaaho labid bn rabiica alcaamiri radي allahu canhu shaacir jaahiliya ayuu ahaa oo toddobada qasiidooda mucalaqaadka la yidhaahe ugu dooroonaa Ehm, shicirkii carabta jaahiliga ahaa midood lahaa laakiin qasiidadiisa anu midan laamiyada amayn ahayne mid m mid miimiye-a ah weeyaan laakiin goortii dambe waxaa la sheegay inuu shicirkii iska dhaafay oo uu dhihi jiray korkii la yidhaha shicirkii maxaad u daysay wax ka fiican baa laigu bedelay marka qur-aanku aqriyi jiray radia allahu canhu marka yani si fiican buu uga tarjamayaa saxaabigaasu radia allahu canhu waaqica adduunyadu sida ay tahay marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan rasuulku salى اllahu عalayhi waalih wasalam shicirka wanaagsan ee xikmadda iyo muxuu ahay murtidu ay ku jirto ama ka alla ammaanka iyo xagga diinta iyo taqwada alle iyo ka hadlaaya waa fahmi jiray oo waa soo deliishan jiray laakiin isagu shicir ma samayn jirin oo shaacir ma aanu ahayn waase shicirka kiisa wanaagsanse waa istishhaad ahaan waa u keensan jiray baabu fadli الjuuع وkhushuunaة الcayش والاqtiصاar عlى الqليل min الmأkل والmشhرب والmlbس والmalbوس وغayriha min xduud النفس وtarki الشhahawaaت wuxuu le juucu gaajadu fadliga ay leedahay gaajada la sheegayaay marka waxaa cunta yaraysiga weeyaane macaluushu ma aha macaluushu iyadu fadiilo ma ay leh laakiin cuntadoo la iska yareeyo oo jismiga la khafiifiyo oo muxuu ahaa cayiditaanka iyo waxyaalaha la iska ilaaliyo taas weeyaan iyo nolosha qallafsan muxuu ahaa fadliga ay leedahay yacni la ilaaliyo tarafka iyo muyuucada iyo waxyaalaha la iska ilaaliyo oo jundiye iyo ad-adkaan la yeesho ilan qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ku talagalo jihaad fii sabiili اllahi iyo inuu ku talagalo oo iska ilaaliyo muxuu ahay inuu jiljilecsanaado oo debdebacsanaado oo raaxada iyo waxyaalaha u barto oo aanu dhibaatada xamili karayn wالاqtiصاar عalى الqaliil in yar oo lagu kaaftoomo min almaakuli والmashruubi والmalbuus waxa la cunayo iyo wax la cabahayo iyo dharka la xidhanayaba wax yar lagaga kaaftoomo oo taraf iyo bedq waxa la yidhaah la iska ilaaliyo wغayriha iyo saddexdaa waxaan ahayn oo min xuduud الnafs nafta muxuu ahay raaxooyinkeeda wa tarku shahawaat iyo shahawooyinka oo la iskaga tago yani aan laga la badsanin oo laga daba dhicin oo qof shahawaani aanu noqonin laakiin shahawaatka alla qofka uu u baneeyey muxuu ahay inuu ku isticmaalo xuduud macquula isagu lagama maarmaan weeyaan waqaala allahu tacaala فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاaة واتبعوا الشهوات فسوfa يلقوna غya waxaa ka dembeeyey oo bedelay min bacdihim iyaga dabadood dadkaas hore ee wanaagsanaa ee ambiyadii iyo alle uu ka soo sheekeeyey ulaaئika الadiina أنcم الlahu عalayهim min النبiyiin والصديqin alle uu leeyahay kuwaas waxaa ka dembeeyey khalfun yani khalafun dad xun baa ka dembeeyey adaacu salaati salaadii dayacay waاtabacu shahawaati shahawaatkooda raacay oo ka leexday jidki xaqaa ka leexday oo shahwadoodaas wax kale aan aqoonin fasawfa yalqawna gaya waxay la kulmi doonaan dhib bay la kulmi doonaan shar bay la kulmi doonaan ama waxay la kulmi doonaan rumitaankooda abaalgudkiisi bay la kulmi doonaan ilaa man taaba qofka tooba keena mooyaane wa aamana oo mu'min noqda mooyaane wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeya mooyaane kaasu isagu la kulmi maayo qayiga fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna kuwaasu jannada geli doonaan walaa yadlamuuna shay-an waxbana lagama dulmiya lagama naaqusanayo ajrigoodii oo awal bay sida ahaan jireen iyo waxba lagama nuqsaanayo wa qaala tacaala fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi kharaja waa ku soo baxay ninka qaaruun la yidhaaho calىa qowmihi tolki buu ku soo baxay fii ziinatihi isaga oo ku jira xaragadiisii iyo ziinadiisii ku dhex jira oo fardihiisii iyo qadamkiisii iyo xashamkiisii iyo labiskiisii u caawato uu soo baxay soo dhex maray dadkii qaala markaasi waxay dhaheen aladiina yuriiduuna alxayaaةa اdunya kuwii adduunyada nolosheeda jeclaaba waxay yidhaaheen ee madaahirtaas iyo dhaldhalaalka adduunyada uun arkaayay ee qofka aan qiimaynaynin qalbigiisa iyo camalkiisa aan ku qiimaynaynin yaa waxay yidhaaheen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaarun alla haddii aan lahaan lahayn oo nala siin lahaa waxaa qaarun la siiyey oo kale alla ninka ayaan badana maxaa anagana siisoo kale aanu noqon weyn innahu laduu xadin cadiim ninkaasu nin ayaan weyn la weeyaan wa qaala aladiina uutuu lcilma kuwii cilmiga la siiyey baa waxay yidhaaheen xaqiiqada garanayay weylakum war rooga'e hawaabu ullaahi alle hawaabkiisaa khayrun uga fiican liman aamana wacamila saalixa qofkii mu'min noqday camal wanaagsan sameeyey khayrka uu siinayo iyo hawaabka uu siinayo yaa waxaan adarkiisan ka fiican buu ee marka kaas u hanqaltaago oo kaa isha ku qabta mooyaan waxaan kada ha fiirinina waxaan wax durba laga tagaayo wa qaala tacaala ثuma latus'alunna ywmaئidin can الnaciim haddana waa laydin waraysan doonaa maalintaa iyada ah waa maalintaas qiyaamaha weeyaan nicmooyinka baa laydinka waraysan doonaa waa laydinkula xisaabtami doonaa marka nicmo xisaab ee ka dambayso ma aha marka nicmo kaamila ma aho oo in waana laga tegayaa way zuulaysaa xisaab baana ka dambaysa wa qaala tacaalى man kaana yuriidu اlcaajila qofka jecel midaan soka ee dhaqsaha badan ee durbaad dhammaanaysa cajalnaa lahu fiihaa waxaan uga soo dedejinaynaa maa nashaa'u intii aan doonno liman nuriidu qofkaan xanuuno qofkii adduunyada jecel nafcigeeda jecel intaan doonnaan ka siinaynaa qaarkood aan doonno kulligood ma wadaan qof alla qofka adduunyada jecel oo dhan baba lagama siinayo adduunyada qayb lagama siinayo ثuma jacalnaa lahu haddana waxaan u yeelaynaa jahannam jahannam baan u yeelaynaa oon siinaynaa yaslaahaa oo isagoo ku gubanaya madmuuman isagoo la eedeeyey madxuuran oo la duleeyey taasuu marka janno madxuuran yani matruuda makursada isagoo la eriyey oo la fogeeyo xaqa iyo khayrka laga fogeeyey yaa naarta ku tuuri doonaa buu lahay allah subxaanaه wa tacaala wal-aayatu fi lbaabi kasiiraةu macluuma wacan caaishaةa radia allahu canha qaalat maa shabica aalu muxamadi min khubzi shaciirin yowmayni mutataabicayn xataa qudub reer muxamed ma ayna ka dhargin kibis shaciireed shaciirtuna waa mid qamadida kolay ku tahay kasii hoosayso weeyaan oo hadda xoolaha iyo waxyaalahan ay siistaana dadka adanyadyuhu ayna cunina fuqaradii waxaas ay cuni jireen weeyaane taas ma aanu ka dhergin laba maalmood oo isku xigta xataa ilaa la qibdooday laba maalmood isku xigta kibis ma aanu ka dhergin noocaas oo kibista nooca buu leeyataa mutafaqun caleyh wa fii riwaayati ma shabca aali muxamedin mundu qadima almadiinata ni intay madiine uu yimid ma ayna ka dhergin min طacaami اlbur cuntada burka ma ayna ka dhergin ثalaaثa layaalin saddex habeen tibaacan oo isku xigta xataa ku dhintay labadana marka waxba iskama hor imaanayaanoo saddex beri haddii aanu kibis eh, muxuu ahay ka dhargin ah, ka haqabeelin isagiiyo dadkiisu kibis bur in intaa in ka yar uu ka haqabeelay iyo in kale marka ma anfinayso labada iskama hor imaanayaan leanna waxaa weeye mafhuumkaysu mafhuum اlcadad wey mafhum اlcadadna waa daciif wa can عن can caaisha بن bni zubayr can khaalatihi caaishaةa radي allahu canha annaha kaanat taqul waxay dhihi jirtay wallahi ya bna أkhti wallahi habaryarow walaashay wiilkeediiow ilan asmaa dhashay radi allahu canha in kunna waxaan ahayn lananduru waxaan arki jiray ila alhilaali bishaan arki jiray uma alhilaali uma alhilaal haddana bil saddex bilood baa noo bilan jirtay ثaلaaثa ahilati saddex bilood oo fii shahrayni laba laba shahar ku dhex jirta say ku noqonaysa marka waxaa weeye markay bili bilatay oo ay dhammaato tii labaad ay bilatay hal bil baa tagtay tii saddexaad markay dhammaat bilatayna laba bilood baa tegay saddex hilaal baa ina arkeen hilaalka waxaa la yidhaahaa dayuxu habeenada hore ee uu bilow weyahay baa hilaal la yidhaahaa kolkuu buuxsamay iyo kolkaasaa la yidhaahaa magacyo kale uu leeyahay oo qamar la yidhaahaa wamaa uuqida isagoo aan laguna shidin fii abyaati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alle guryihiisii naaru dab saddex bilood baa noo bilan jirtay yani laba bilood baa dhammaan jirto tii saddexaadna ay bilaabmi jirtay isaga oo guryaha nebigana sala allau alayh wasalam wax daba aan lagu shidin qultu markaasaan waxaan idhi curwaa lehe yaa qaala habaryar famaa kaana yuciishukum maxaad ku noolaan jirteen maciishadiinna maxay ahayd ku noolaan jirteen qaalat ilaswadaani labada madmadow altamru walmaa ee timirta iyo biyaha labadaasaan ku noolaan jiray biyuhu sida mata waa laydha midab gaara ah iyagu male oo madow iyo caddaan iyo wax sidaas iyo laakiin dadku madow bay iska yidhaahna soomaalida kolta biyo madow baan biyo bay yidhaahranka yani ka wadaan ino muxuaha biyaha wax kale lagu darinaya ay yihiin timirta madiinaadse marka iyada madow baa ku badan ilaa annahu qad kana lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam lakiin wuxuu lahaa rasuulka alla sal ly slam jiiraanu min alansaar dad ansaareed oo deriskiisa buu lahaa oo intaas muxuu ahay waxa usoo hadiyeeyeen xoolahooda caanahoodii ugu soo hadiyeeyaan ayaa soo dhex gelgeli jirtay timirta biyaha intaa waxaan ahaynse ma tarixi jirin timirta biyaha wa kaanat lahum manaaix waxay lahaayeen maal bay lahaayeen manaaix waa jamcu maniixa maniixadana waxa weeyaan waa hadda ka horna waan soo marray neefka xoolaha ahe irmaan ee qof kale qoys kale la caariyey inay caanaha ka maalaan wa kaanuu yursiluuna ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wala slm rasuulka alle wax uga soo diri jireen uga soo hadiyen jireen min albaanihaa caanaheeda fayasqinaa markaasuna waraabin jiro canha wax laga siin jiray muttafaqun caleyh intaas dadkaa dariska ah ee u irmaan yihiin ama waxoogaa iyagaba la maaliye ah ay haystaan ee rasuulka sal ly slam uga soo hadiyeen jireen caanaha wax laga siin jiray mooyaane wax kale oo timir iyo biyo aan ahayn maanaan arki jirin laba bilood oo dhan muttafaqun caleyh wa can abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata radia allahu canhu annahu mara biqowmin abu hurayra wuxuu soo maray niman oo bayna aydiihim hortooda ay taallo shaatun masliya welay muxuu aha la shiilay ay hortooda taallo neef ari oo la shiilay oo la hagaajiyay hilibkiisa ee hortooda yaalay ama la solay fadacawhu way u yeedheen kaanay nala cun bay yidhaaheen faabaa an yaakul waa diiday inuu culo oo waqaala wuxuuna yidhi kharaja rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslama min addunya rasuulka alla addunyadu ka baxay walam yashbac mana aanu ka dhargin min khubsi shacir kibista muxuu ahaa kibis shaciireed isagoo ka dhargin bu addunyada ka tegay marka kantadana marka waxaa weeyaan hilib mxuu ah la foorneeyey oo la hagagaajiyey oo la lagu faray yaraystay marka nicmada tarafuhaas iyo waxaasuu iska diidaya wuxuu rabaa noloshii rasuulka alla sala allau alay slam uu ku noolaa mid ku dhadhow inuu ku noolaaduu rabaa rawaha albukhaariyu masliya bifatxi lmiim ay mashwiya waa mid la solay marka abu hurayra radi allahu canhu wuu og yahay inuu rasuulku sala allahu alayh ali wasalam uu amray qofkii qofka cunto ugu yeedha inuu cajiibo maca dalika wuu diidayaa liannahu kolkaas yani wuxuu u arkayaa middantadu inay tahay mid oo ka fog muxuaha noloshii caadiga ahayd ee qofka mu'minka ahaa laga rabay oo mid muxuaha taraf iyo nicmo iyo raaxaysi iyo waxyaalahaasa inay tahay marka noocaas oo kale waxaa weye faa'iida maslaxa ku jirta oo maslaxada daraaddeed uu ka baqayo inay naftiisu raaxay iyo waxyaalahaas jeclaysato ayuu u diidayay marka taasoo kale haddii wax sababahoo sharciga ay jirto waa uu diidi karaa qofka uu ka cudur daaran karaa qofkii cuntada ugu yeehay وعn أنس رضي الله عنه qاaل لم yأkل النبي صلى الله عليه وaلي وسلم عlى khiwاn حتىa maat kuma uuna cunin rasuulka all صلى الله عليه وآله وسلم miis weligii wax ma aanu ku cunin xatىa maata ilaa uu ka dhintay وma أkla خبزا muraqqa ibis la jiljilciyey oo la nadiifiyey oo muxuu ahaayey buunshihii aada looga reebay oo daqiiq khaalisa ahna ma aanu cunin xataa maata ilaahu ka geeriyooday rawahu lbukhaari wa fii riwaayati lahu yani lilbukhaariyi maa ra'aa shaatan samiitan bicaynihi ma aanu arag nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam neef adigoo la foorneeyo weliga indhihiisa maanu ku arag samiit waxaa la yidhaahaa neefka ariga ah in biyo kulul kolkii la gowraco dabade oo kujirtii waxa laga soo rido biyo kulul inta la dhexgeliyo in dhogorta lagaga zuuliyo isagoon maqaarka laga baxayo oo marka kolkaasna qudaar iyo waxyaalo kale iyo loo geliyo uurka loo geliyo oo lagu tolo oo halkaas sidaas marka foorno lagu geliyo taasaa la yidhahda kolka qaarkeedna waxayba dusha ka saarsaari jireen hilibkeeda cajiin bay dusha ka saarsaari jireen markaasay fornada isku gelin jireen hilibkii iyo cajiinkii oo isku isku raran oo markaasay islamar isku bislaan jireen oo isku cuni jireen oo shaatun wa kafanuhaa bay dhihi jireen maxaa neef weli kafanan oo yacni la dul saar saaray cajiintii tugisa ku noqonaysay saasay marka ma aanu arag buu leeyahay nebigu sala allahu alيyه wasalam cuntada sidaas cuntada caadiga ah ee carabtii reer baadiya ku dhodhoweydo ay iska cuni jireen ee nolosha muxuu ahay noloshooda ay nolol iska yar qallabsan ay ahayd oo faqriga uu ku badnaa taasuu iska cuni jiray nebigu sala alla alay slam wax gaar loogu sansameeyey wax gaar loogu hagaajiy iyo isku shabah boqorada iyo maalqabeynta iyo waxyaalahaas iyo ma aanu lahayn isagiiyo saxaabadiisii doonaa waa ka abu hurayraba ka ka cararaya markuu arkay dad muslimiin oo durba ee isku shashabahay acaajimtii iyo waxyaalaha isku shashabahay oo siday hilibka iyo dadka maalqabeenka iyo dadka halu raaxadii iyo hilibka usan samaystaan u samaystay waa kii diiday inuu la cuno وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهma qال لqد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم waxaan arkay نبgiini صلى الله عليه وسلم وma yجد isagoon helaynin min الdqل timirta xun ma ymlأ bه baطنه wuxuu calooshiisa ka buuxiyo uu ka dhergo rawahu msلم الdqل tmr الradي nucmaan ibn bashiir radi allahu canhuma wuxuu hadalkan kada yidhi isaga oo amiir ah oo magaalada ximse la yidhaaho goor dambena lagu dilay radi allahu canhu amiir ka ah ayuu hadalkan kada ku khudbeeyey oo wuxuu yidhi sow cunto iyo dhar iyo raaxo waxaad doontaan kama haysataan waxaan arkay rasuulkeena salى الlaه عalيه wali wasalam oo aan helaynin wax timirta nooca weliitana wax uu ka gaajanbaxo kanna waxaa la mid a ah xadiidkii cumar aan ku soo marray dar dhoweyn baan soo marray u dhihi jiray ee wuxuu sheegay oo xusuustay waxa dadku ay heleene nicmada ah markaasuu hadalkaay hadalkan hadal u eguyiho rasuulkiina baan garanaya sala allau alay slam isagoo maalintii u hargalaya isaga oo gaajo la galgalanaya oo timirta radi ana wuxuu ka gaajo baxaan ka helaynin rawaahu muslim وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم النقيa min حيiن ابتacثه الله taعالى حتى qبضه الله taعالى nebigu muuna arag slى الlaه عليه وaلي وسلم digista nadiifta ah ee buushaha aan lahayne daqiiqda saafiga laga sameeyey وعن سهل بن سعد رضي الله عنهma qاaل ma رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم النقيa حيina ابتacثه الله taعالى حتى qبضه الله taعالى ma aanu arag nebigu salى الlahu عalيh وaلiه وsلم digista nadiifta ah ee buushihii laga saaray lagu shaqshaqay bahalkii lagu bilbilsho oo il yar yar leh oo bulshada dhan laga reebay oo sidaas mxaaye loo loo dubay ma arag weliba tiisa ma aanu arag weliba darbakna waa la yidhaha kan annaqiy la yidhaha muraqaqana waa la yidhaha kan soo maray muraqaqana waa la yidhaha kan laga bilaabo markii alla uu soo bixiyay rasuulku ka dhigay inuu ka geeriyoodo weligeedhiisaba weligeedhiisaba maanu ku arag faqiila lahu waxaa lagu yidhi sahl baa lagu yidhi radi allahu canhu hal kaanat lakum fi cahdi rasuuli اllahi salى allahu alayhi wali wasalam ma lahaydeen wqtigii nebiga sal ه alay slm manaakil ma lahaydeen manaakil waa jamcu munqul munqulkuna waa ka midka wax lagu shaqshaqo weeyaane lagu kala shaandeeyo shaandhahaas ma lahaydeen dirbaalla waa la yidhaahaa dirbaalla waa muxuu ahay waxaa kalo waxaa lagu yidhaahaa waxaa lagu yidhaahaa gilgilshana waa la yidhaahdaa waa kan adigu lagu kala reebo daqiiqda iyo iyo daqiiqda iyo qashinka lagu kala reebo ma lahaan jirteen baa la yidhi qolka markaas ma ra'aa rasuulu llahi salى الlahu عalيh wali wasalam alihi wasalam rasuula xiina btacaahu allahu tacaalى xataa qabadahu allahu tacaalى indhihiisa ma aanu ku arag shaqshaq ma aanu ku arag laga bilaabo laga bilaabo uu soo diray ilaa alluu ka qaaday faqiila lahu markaasaa lihi kayfa kuntum taakuluuna shaciira hayra marquul sideed u cuni jirteen shaciirta oo aan shaqamayn laga shaandaynin ishii iyo buufihiya laga shaandaynin qaala markaasu kunnaa nafxanuhu waan shiidi jiray wanafuquhu waan afuufi jiray fuuf fuuf baan ka dhihi jiray fayatiru maa taara wuxuu duulaa waa duulayaa wamaa baqiya qaraynaahu balabnaahu xiso harana waan qoyn jiray markaasaan cajiiman jiray sidaa koofsigaa rawahu الbخaarي rawahu الbخaarي qwlه النqي huwa بفتح النون وkسر الqاaf وتشديد الياء وهuو الخبز الحwاarي الحwاarيna waa la yidhaahaa وهuو الdrb intaasoo dhan وqwlه sraynaaه وbsاء مثلثة ثuma rاء مشددة ثuma yاء مثناaت min تحت ثuma nuunin ay blلnaaه وcjبnaaه waan qooshi jiran qoyn jiran waa عن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل خرجa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم ذات يوم أو ليلة rasuulka all sl gurigiisa ka soo baxay maalin mise habeen buu ka soo maalin mise habeen buu ka soo wqtigaasuna wqti waxay ahayd wqtigaasuna caadi u lahay inuu guriga ka soo baxo soo baxayay iyo waa loo soo diiri karaba iyo waa loo imaan jira waa la salaami jiray markaasna wqti uun la filaynin buu soo baxay faidaa huwa biabi bakrin wacumara radi allahu canhuma wuxuu ah la kulmay abubakr iyo cumar buu la kulmay faqaala markaasuu wuxu uhi maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saaca maxaa idinka soo bixiya guryihiinni waqtinkada waqtiga waqti hadgal weeyaana oo guryaha la hadgalo oo laga soo bixine maxaa saacada qaala markaasi wuxuu dhaha aljuucu yaa rasuul allah weliba cumar baa hadalkaa yidhahoo nin sariixa isagu ahaa hadalkaa yidhahoo nin sariixa isagu ahaa ah. qaala markaasu yihi wa ana aniguna waladii nafsii biyadi naftiisu gacantaydu gacantiisa kudhigtaan ku dhaartay la akhrajani aladii akhrajakumaa waxa isoo bixiyo ka isoo bixiyo qumaa kaca faqaama macahu way la kaceen faataa rajula min aansaar nin ansaareen buu yimid oo maal leh beer iyo arigiyo leh ayay marka u harhimo doonanayaan taasoo kalena marka wax reebanma aho maalin haddii ay qabato inuu saaxiibkiisa aado oo yidhaaho marka mala haduu yidhaha maanta qal iga bixi iga cabda taasoo kale marka baryada xun iyo maaha saaxiibka ha isku hadlayn iyo iska dhaxaysa isla wada cun iyo iska dhexaysa marka nin ansaareed bay gurigiisii aadeen ninkaas ansaareedna waxaa la dhihi jiray abulhaytam ibni tayyihaan baa la dhihi jiray radiallahu canhu faidaa huwa laysa fii beyti gurigii joogin ayay gurigii falamaa ra'athu lmar'a markay haweenaydii aragtay uheshan haweenaydiisi markay aragtay bay qaalan waxay tihi marxaban waahlan ayay tii yani soo dhawaada faqaala laa rasuul l qaalat waxay tihi dahaba yastacdibu lana lmaa wa u tagay inuu biyo noo soo biyo inuu noo keeno ceel biyo macalla buu nooga soo dhaaminaya إذ جاء الأنصاaري marka way sii fadhiisteen way soo dhoweysa marxaba وأhlan bay ku dha marka taas oo kalena haweenaydu ninkeeda ragga ay taqaano inay saaxiibadiisa yihiin oo uu imaankooda ku farxaayo oo adig isagu uu joogo kolobta kolley u idini lahaa inay fadhiiso oo ay hadduu beerka ku maqan yahayna xataa ay sooriyeyso xadiitaan soo maray oo haween koronkooda la-aantii inay u idinaan guriga qof u idinaano guushiisa ay ku medhisiiyaan waxay ahayd qofka aanu raali ka ahayn ama ka uu raali ka yahay marka soo baahin id ja al ansaari ansaarigii baa yimid isagoo almad biyo dhabarka ku jira nadara ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wali waslm وصaaxibayhi rasuulkii alle iyo labadii saaxib u arkay alayه الsalaaةu wasalam radi allahu canهuma uma qaala markaasu alxamdu lilah ma axadun اlyوma akramu adyaafa mini qofna maanta ma ahaanta kii iga marti badan iga marti fiican ma axadun اlyawma akrama adyaafa minii qofna ma adyaafa minii qofna ma nin iga marti fiican maanta ma jiro ilaah baa ii keen oo ku ilaah baa ii keen oo ku farcay fanطalaqa waa horkacay wuxuu geeyey horta beertii uu geeyey wuxuu geeyey horta beertii markuu geeyey ayuu geed arkay ayuu geed ku goglay markaasuu mindidii soo qaaday beertii buu dhex galay fajaaahum wuxuu u keenay bcidqin fiihi busrun watamrun warutab cidqi laan laan magaalo laan timira oo timirteedu isugu jirto busri iyo tamri iyo rutab isugu jirto busrigu waxaa weeyaan midka adag ee weli aan jilcin laakiin aan ee la cuni karo kudabkuna waa midda qoyan tamriguna marka waa midka jilay ee mar hore bislaaday faqaala markaasuu yidhi kuluu waakada almudyah mididii buu qaatay oo xaggii ari buu aaday oo waxbuu u qalaya oo maxbuu u qadaya faqaala lahu rasuulu lahi sal lay sl wuxuu yidhi iyaaka wlxaluub iyaaka wlxaluub adigi iyo midxirmaan noo qalmaan yoo kalena waxay dhahaysa inuu yidhi laa tadbax lana laa tadarin midxirmaan hanoo qalin marka yani waxaa weeyaan marka yani waxaa weeyaan neefka irmaan iyo neefka dhaysan iyo godaanka iyo in birta laga ilaaliyo taranka waa in la baaqa yeelo orgiga iyo wanka iyo neefka da'da iyo kuwayaalkaas oo kale in la qala mooyaane xoolaha marka dadig iyo caanaha iyo waxyaalahaas waa in la isticmaaliyo intii la keli karo aan la qalanin dan waxaa weeye nafcigoodu waa nafci joogtaa weeyaan caanaha laga maalayo mudo dheer haddii la qasasi hal mar buu nafciga noqonay marka nafciga muctamirka ah iyo nafciga hal mar ah waxaa ka fiican difaaca muctamirka fadabaxa lahum waa u gowracay faakaluu min ashaah neefki wareygii bay hilibkeedii wax eh, ka cuneen wamin dalika alcilqi cilqiga iyo mxuu ahay laantii midhaha haydna wax way ka cuneen washaribuu waa cabeen biyihii macaanaa u wadaya waa cabeen falamaa an shadicuu markay dhargeen warawuu qaala rasuul lah sal sl rasuulka alla yidhi ya abi bakr wacumara radi allahu canhuma waladii nafsii biyadihi latus'alunna can hada naciim waa la idin su-aali doonaa nicmada sara yowma alqiyama nicmadaan waa laidin doonaa ogaada tusinayaan nebigu sal l sl nicmada alla ugu tukriyaan akrajkum min buyuutikum uljuu guryihiina gaajaa idinka soo bixsoo dahargeli weeye uma lam tarjicuu ma aydan soo noqonin xataa asaabakum hada naciim ilaa nicmadan tado aydin heshay waa kalena waxay dhahay wuxuu yidhi timir macaan iyo hilib macaan iyo harqabow iyo biyo macaan baa ila hesheen iyo biyo macan baa isle waa nicmada marka laydin waa nicmada marka su-aali doonay kama seesamlasdoonay kan idinla yaraan nicmadaas yani nicmada weyneeyo ku jeclanay oo lagu tukiyo waxa weya rawaه mslim qwlhu ystacdib an yطlb الmaء الcadba whuwa طyب wاlcilq bkasr الcayni وإskaan daali mjama wahuwa kibaasadana maxaa la yidhaahaa qariib qariib kufasir buuba ka dhigay wahiy اlغsn waa laanta laanta oo bdm اmiim wakasriha mid iyo mud wahiy kinta weeyaan kinta weliba xijaaz diba weli soomaali jireen reer yamaneed iyago mudya un bayba dhihi jireen kan midida nidhaana soomaalida waa ku dhow yahay wاlxarubu ذات laban waa mid irmaani caanaha la xaruub la yidhaaha والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيq su-aalka la su-aalaya nicmada laiska su-aalayo waa mana sheegad iyo xisaab weeyaan mooyaane ma aha mid loo ciqaabayo والله أعلم وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن سيهان رضي الله عنه كما جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره وعن خالد بن عمير العدوي رضي الله عنه قال خطبنا عتبة بن غزوان صحaabiga cتبة بن غزوان baa noo khudbaya رضي الله عنه وكاna أميirا على البصرة magaalada بصراad buu أميir ka ahaa فxمd الله وأثنى عaليه alluu ku xمdiyey oo u أmaanay ثuma qاala markaasu uhi أmا bعd intaa dabadeed فإن الدنيا قد آذنت بsرم آذنت يعني أعلنت بsرم يعني انقطاع الدunya waxay ogeysiisay inay dhamaanayso ogeysiis bay bixisay wayna dhamaanayso wawlad wayna tagtay oy jeesatay sii jeesatay carartay xadaa'a yani masraxiyada dhaqsanaysa ayay si dhaqsa ay u tagtay ثuma walam yabqa minha mana aanay ka harin ilaa subaabatun heemaar mooyaane kasubaabati alinaa'i weelka heemaarkiisa oo kalaa yatasaabuha uu heemaarsanayo afka ku shubanayo saaibowaxaan kusoo hara salaadka marka laga shubo kusoo dindime salka kusoo hara taas wey وإنكم منتقلوuna minhaa waana ka guuraysaan oo ilىa daari laa zawaala laha guri aan laga guuraynin oo daa'ima oo aakhira abaad uga guuraysaa faاntaqiluu la guura bkhayri ma bxadratikum waxa aad haysataan kiisa fiican la guura kaan soo maray axaadiiii nebigu sl ariib oo kale sidii ku noolo u ahan qofka ariibkii wuxuu helay fi safiicati gurigiisii buu la aadaya gurigiisii buu la aadaya fainahu qad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana alxajara yulqaa min shafiiri jahannam dhagaxa in laga tuuro jahannam qarkeeda fayahwi fiiha sabciina khariifan uu kusii shalwanaayo toddobaatan sannadood laa yudriku lahaa qacran ow salkeeda gaaraynin wallahi latumla'anna waana la buusin doonaa baashi intaa la eg waa la buusin doonaa afaajibtum ma yaabteen walaqad dukira lanaa waxaana naloo sheeg uu isu miisaamayaayo radi allahu canhu xaggii takwiifka uu oo naarta weenankeeda u sheegay ayuu mxuu ahaa inay dadku marka kolkaa ka fahmi karaan waana la buuxinaya uu yidhi oo dhan iyada lagu guraayo uu bishaaraynayaayo marka inay jannadan iyadana la buuxinayo oo khalqi fara badan ay gelayaan iyaduna waasicaytay walaqad dukira lanaa waxaa naloo sheeg yani rasuulkaan noo sheegay weeyaan ninka saxaabiga markuu yidhaaho waxaasa naloo sheegay waxaasa nala faray waxaasa nala odhan jiray waxa weeyaan rasuulka loo qaadan weyno qofka aamirkiisilayo waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni min masaariic aljanna min masaariic albaabi janna yani albaabada janna labadooda fardadood inta udhaxaysa misraac waxaa la yidhaahaa baabka muxuu ahaye labada qaybood ee labada safadooda lasku xidha leh ee kola la kala furaa midii waa misraac la yidhaha inta u dhaxaysa labada fardadood ee albaabada jannada inay tahay masiiratu arbaciina caaman afartan sannadood in la socon karo walayaatiyana calayhi waxaa la soo mari doona yowmun maalin oo wahuwa kadiidun uu isaguna kii buuxa yahay min aziaam celiididalaku celiidiyayo albaabka intaalle ayaa haddana maalin waxaa imaan doonta dadku ay aad isugu celiidiyayaan dad fara badana ay galayaan walaqad ra'aytuni haddana markaasu booday faqro kale iyo uslub kale oo wuxuu ka warramayaa siday ahaan jireen iyo siday hadriyi jireen walaqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garanayaa sabca sabcatin toddobakooda toddobaad anigu waa toddoba nin anoo ka mida maca rasuulilah jiro maa lanaa طacaamun aanan cunto lahayn ilaa waraqu shajar dirta caleenteedirta caleenteeda ay cunayeen marka waa cunayeenaleydi quraca iyo sarmaanta iyo cadaadka iyo kuwaas mooyaane xataa qarixad ilaa ay ka boogowday axdaaqunaa qowlalkugu naga boogowday faltaqadtu waxaan dhulka ka qaatay oon helay burdatan macaws fashaqaqtuhaa waxaan kala jeexay beynii wa bayna sacd bn maalianoo kala jeexay soo maray waqaas in dhihi jiray malik ibn uhayd la dhihi jiray faاtazartu bilisha biliskeed baan anigu gunsaday wاtazara sacd bilisha famaa asbaxa alyawma mina maanta ma aanu waaberisanin raggayagii sidaa ah nin ka midii axadun qofna ilaa asbaxa amiiran calaa misri min alamsaar ilaa wuxuun amiir u yahay magaalo magaaladiisa raggayagii ahaaye dhibaatadaa soo mara maanta ninaan amiir ahayn waxaana marka ay ku gaadheen sabirkoodii iyo diintoodii sababteeda alle ku gaarsiiyey وإنii أcuudu bالlah anuu alle waxaan ka magangelaya an akuna fii nafsi cadiiman inaan isla weynaado oo cujbi uu igu jiro وعind الlahi صغيiran alla agtiisana aan ku yarahay ku darajo yarahay baan alle ka magangelaya rawahu mslim saasuu ku khudbeeyey radiallahu canhu uu ka warramay xaaladay ku jireen iyo xaaladii hadda yihiin wa qowluhu aadanad bmd اlhmli a la yidhaaho ay aclamad wuxuu weysiisay wey waqowluhu bisurmin wa bidmi saadi ay binqitaacihaa wa fanaaihaa inay dhammaanaysa idin sheegtay adunya waqowluhu wlad xadaa huwa bxaai muhmalati maqtuuca uma zaalin muxjamati masduuda msadada uma alifin mamduuda ay sariicatan way carartay oo daqso ayay u carartay waa sii socotaa sii libhaysa wasubaabatu bidami saabi muhmala wahiy albaqiyaةu kusoo hadho weeyaan qowlka tasaabuha huwa بتشديد الbاء بعd الhاء qبل الhاء bada hda ka horaysa yتصاaبha waa shalanta ee yجمعhu isu ururinayo oo isu geegeeyo ulohoodo afka ku suban والkضيd kaثير المنfrd aad u buuxa ayaa la yidhaahaa kبيr وqwlه qرxت huwa بفتح الqاaf وkسr الrا ay saarat fiiha qrux ilan xooluhu waxay cunaan ee iyaga u macaan bani aadamku kuma noolaan karo caleentii ay xooluhu daaqi jireen markay cunaan ba iyaga marka afkii boogo-ay oo qowlalada iyo boogoobe ridwan الlahi عalayhim وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها عائشة waxay noo soo bixisay رضي الله عنها نساء وإجاaلا غليظين nise iyo hoosgunti oo qarab badan way noo soo bixisay qaaلت markaasina waxay tihi qبضa رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم في haadayn labadan taqiso waa xihan gabanka ku dhex jira yaa rasuulka all sلى الله عليه ولي وسلم متفق عaليه marka dharku xidhan jiray nbgu dadka noocaasa buu ahaa wuxuu helaba horta waa xidhan jiray oo rasuulka salى الlahu عalيه walي wasalam wuxuu heli karo isagama dayn jirin waxankadu waa fiican yahay isagama dayn jirin hadduu wax fiican helana waa qaadan jiray oo lagu shukrin jiray hadday cunto tahay iyo hadday dhar tahay iyo hadduu qaar linto oo qallasan helana isagana ma xakiri jirin waa qaadan jiray ilaa maradii quruxsanayd ee midabada lahayd ee salaada ka jeedisay ee u isdaafiye mooyaane dar kale isagoo quruxeed u diiday lama sheg kaana marka waxaa weye midabadeeda iyo soo jiidana indhaha soo jiidanaysa salaada ka soolinaysa daraadda buu nahay ee qurux daraaddeeda ma waxa wy متفق عlيه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنii لأول الcرب رmى بسهم في سبيل الله anugu waxaan ahay carab ninka ugu horeeye ee fallaar ku riday cadow ku riday jihaad fii sabiil lah uu riday ninkaasaan ahay sariyadii ugu horeysay ee gaalada ay la kulmeen sariyadii cabdulahi bn jaxsh radi allahu canhu hogaamin jiray xaafay ah marka ninka ugu horeeye fallaar ku riday oo arbeed ee fallaar dar-an u riday aniga walaqad kunaa naqdu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla yaa la duuliisjitay maa lanaa طacaamun anagoo cunta haysanin ilaa waraqu lxubla xublada caleenteeda mooyaane xubladuna waa geed geedaha fadaxalale weeyaan cambuusha iyo abqada iyo kuuyaalkaasna waa la yidhaahaa xublo waa yidhaha karaan abqada xublo waa wa hada samon iyo kan qurcankada mooyaane wax kale ana wan quraca iyo jirka iyo xiblada afqada iyo waxyaalahaas wax kale ana wan xataa in kaana axaduna midkaye wuxuu ahaan jiray layadacu waa saalayn jiray saaluu dhigi jiray kama tadacu shaah sida argu u saaleeyo maa lahu khilqun taalo qallalan oo tacriif oo kale ah waan dhigi jiray muttafaqun caleyh فالحبل هو بضم الحاء المهملة ولسان الباء الموحدة وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية لبن نوع oo geedaha dhirta baadiyaha ka mida weeyaan bariis iyo samr marse aanu xadidin midkuwiy laakiin almacruuf waxaa weeye qibladu inay tahay abqada sida muxuua sida u eg luubiyada iyo fasuliyada iyo siyada u ege saasay ku fasiraan kutubu alqarib وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم اللهma اجعل رزق آل محمد quuta متفق عليه allow reer محamed risqigooda ka dhig quut quutku marka waxa la yidhaha mid horeysa ay soomaalida yidhaahaan weeyaane kafaafna waa la yidhaahaayo waa wax qofka aan kuna dhimanaynin aan kana badbadanaynin oo ku noolaan karay allow intaa ka dhig buu leeyahay sal ly slam saas ahkiisa ugu ducaynaya in risqigu risqigooda uu alla ka dhigo wax iyaga ku filan laakiin wax kabiyo ka badbadan aan noqonin متفق عليه قال أهل اللغة والغريب أهل اللغة هي غريب أهل الغريبku waxa weeyaan kutubaha أحاadiista alfaada غariibka ee ku jirta loo alifay kaasaa la yidhaha غarيb sida mxu ahay kitaab النهاية في غريب الحديث oo kale لبن الأثير معنى quuطا أي ma يسد الرمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو أبو هريرة marka ka sheekeynaya su-aalku soo maray siday ahlusufu ahaan jireen xadiis horaan ku soo maray buu kaga sheekay isaguna naftiisa siduu ahaan jiray ayuu ka sheekeeray wuxuuna kolkaa ugu qasaayayaa nicmada alle inuu ku sugiyo iyo inuu nicmada alle uu siiyo inuu la weynaasay inuu iska ilaaliyo dadka uga digo qalabkiiyo waxyaalahaas digo yuu uga qasaya sidi sacd ibn abi waqaas iyo cutbat ibn ghaziwan aan ku soo maray radi allahu canhuma inay yeeleen waxaan ku dhaartay allihii kulla caabuda isaga mooyaane aanu jirin in kuntu waxaan ahaan jiray la actabidu waxaan ku cunsan jiray oo ku labi jiray bitabidii beerkayga calaa dhulka milaji gaajad daraaddeed baa beerka dhulka isaan saara ku nabi jiray jiray oo dhulkaa qabowgiisa iyo xogaaga aan ka dhigan jiray bal in caloosha isoo siiriyo xadinta ku xajinayo inuu siiyo caloosha isku dhacaysa wain kuntu waxaanan ahaan jiray laashudtu waxaan ku xidi jiray alxajara dhagaxan calaa baطni calooshiga ku xidi jiro ku duuri jiray dhagaxa intaan ku geegashada korka marada kaga duuri jiray min walaqad qacadtu yowman maalin baan fadhiistay calaa ariiqihim didkoodii baan fadhiistay alladii yakhrujuuna minhu ay ka baxeen marka salaada laga soo baxo intii laga baxayay maalinkeed maalin masaajid ku soo raatay abu hurayra radiallahu canhu famara biha nabiyu sala lla alay slam nabiga ai soo maray intuu horta nabigu soo maray sala allahu alay wala wasalam waxaa soo maray abubakar baa soo maray markaas ay qur-aan weydiiyey haadana wuu yaqaanay aayadiisii u mariyey uu iska dhaska dha cumar baa haddana soo maray sidii kale isna wuxuu lahaa intuu ku garto afkahayo ma ayna garanin koodna wuu isoo saasuu ugu dhawaabi jiray nabigu sal اlahu alayh waali wasalam isagoo kolkolin iyo luuqasa yaasiin abu hurayra la yidhi hurayrana waa tasqiiru hira isada yar baa hurayra la yidhi marka hirrina waa curiga weyn weeyaan marka saas ugu dhawaabi qultu labayka ya rasuul allah qaal elxal yani soo soo haleesay ka dabaymow wamadaa waa socday fatabactu waan raacay fadakala waa galay fasta'dana waa idan dalbay yani abu hurayra فأذن لي waa l idnay fadkltu markaas فأذina lii o فأdina lii wuu i idnay mise waa la idnay fadkltu waan galay فوجد لبنا في qdح wuxuu guriga ka helay نبgu sلى الله عليه aلي وسلم kolkaan waxba guriga kumaan ogeyn hebel mxahay haddii wax la helo in abu hurayra wax laga siiyo marka haruub caana abuu gurigu faqaala markaasuu yihi min ayna haada labad buu ka yimid caanahankaas halkaana waxaan ka fahmaynaa qofku ninku gurigiisa waxaanu ku ogaan jirin oo cunto iyo wax sidaasaasu ku arko inuu waraysto ahalkiisa u waraysto si uu u ogaado waxaan kaduurkuu yahay inuu yahay wax ka ilaaliyaysa naftiisa ka ilaaliya xalaalihiisa uu kala ogaado xaguu canaakayni ka yimaadeen qaaluu ahtaahu laka fulaanu aw fulaana hebel baa kuu soo hadiyey bay leedahay heblayaa kuu soo hadiyeysay qaala markaasuu yidhi abaa hebel qultu labayka yaa rasuula allah qaala alxaq ilaa ahli sufa fadcuhum lii aada harsusiya aadoo igu yar macnahaas adoo igu yar qaala abu hurayrana wuxuu ahlu sufa ahlu sufa waxay ahaa diyaafu lislaam bartidii islaamkay ahaayeen nimintoonbanba ku horaayeen laa yaabuuna maayna ku hoyan jirin calىa ahlin walaa maalin walaa calىa axadin cid tooda iyo maalkooda iyo qaraabo iyo qofna masjidka tufadiisa fiican jireen wa kaana wuxuuna ah idaa akaduu sadaqa sadaqadii markay u timaado bacata biha iyagu u diri iyagu u gen jiray meeshooda lagu gen jiray walam yatanaawl minhu shay waxba isagu kama qaadi jireen mamnuuc bay ka ahayd waidaa atatu hadiyatu markay hadiya u timaadana arsala ilayhim waa u yeedhi jiray wa asaaba minhaa waxbuu isaguna ka cuni jiray waashrafahum fiiha waa ka qaybgeli jiray oo waa la wadaagi jiray fasa'anii daalika arrintaas oo iga naxay u yeedh markii la yidhi waan ka naxay abu hurayra faqultu waxaan is naftiisu ka yidhi wamaa haada allabanu fii ahli sufa caanaankood maxay ka gaadhaydaan ahlu sufin tiradooda dhexdhexaadka yihiin lixdan toddobaatan meelhaasay ahaan jireen kuntu axaqa an usiiba min hada labani sharbatan ataqawaa biha anaa ku habboonaa inaan ka helo waxoogaa aan caloosha kusoo tiiriyo laakiin hadday yimaadaan khalaas maxay naga gaadhayaan weliba waxaa kaloo u yaqaanay dabciga nebiga sala allahu alayh wali w buu yaqaanay